alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamed wala aali muxamed waslama tasliima kaiira eh, waxaynu tambiihinaynaa masalada tawaafka ku saabsan madaahibta qaarkood sida madhab alxanafiya oo kale waxay leeyihiin tahaaradu shardi maaha oo gabadhi inay ka daahir tahay dhiigga xaydka ama dhiigga dhalmada shardi uma aha sixada tawaafka laakiin waa waajib hadday dhacdo haddaba markaa in gabadhi iyadu caado qabta oo xaa'ido ah ay tawaafto waxay leeyihiin tawaafkeedu waa asaxaya waa waajibe shardi maahay leeyihin laakiin jumhuurka culammadu waxay qabaan inay shardi tahay addiladuna waxay ku tusinaysaa sidaa ay jumhuurku qabaan sida xadiiska safiya axaabisatuna hiya iyo tawaafulwadaaci in laga riday gabadha xaa'idada ah oo waxay ku tusinaysaa inaan tawaafkii isku gelayn iyo xaydku oo iyadoo xaa'ido ah aan tawaaf ka asaxayn waxaa kaloo jira qowl gariib ah oo shaykhulislaam ibnu taymiya marka hore wax ka qabaa xaydku inuu yahay maanic min atawaaf oo inuu tawaafka mancinayo waa qabaa sheikhu laakiin mas'ale ayuu ka soo reebo wuxuu yidhi haddii gabadhii iyadoo tawaafulifaada aan la imanin rafiiqii ay la socotay iyo dadkii ay la socotay ay safrayaan oo aynay u baaqanayn ayna yadiina ka hadhi karayn meeshay ka soo xajidayna ay fog tahay oo aynay soo noqon karayn rufqadina ay ka tegayso ibnu taymiya wuxuu fatwooday lidaruura inay dawaafayso iyadoo xaa'idaa ah. masaladaa daruura ahaan ayuu sidaa ku yidhi laakiin jumhuurka culammadu saa ma qabaan waxay leeyihin la ikhtiyaaran walaa daruuratan midnaba gabadhu iyadoo caado qabta ma dawaafayso waxaana u deliila axaadiista waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay axaabisatunaa hiya in ciddii gabadha wadday ay u xabismayso oo markaa u baaqanayso miyayna xabisaysaa buuhi marka in loo joogayo oo ruuxii markaa waxaa maxramka u ahaa ama ninkeedii hadduu la socdo inuu u baaqanayo u joogaayo ilaa inta maanicaasi ka suulayo si ay u tawaafto tawaaful ifaada ayaa xadiidku ku tusinaya marka sidaa aawadeed qowlka saxiixi wuxuu noqonayaa inaan gabadhii dawaafi karin iyada oo xaa'ido ah la ikhtiyaaran walaa daruuratan qowlka saxiixi waa saas weyi waxaynu joognay masalada ku saabsan xukunka aljimaac iyo gabadha caadada qabtaa in loo galmoodaa inaynay bannaanayn waana sheegnay adilada mawduuca ku soo aroortayna waa sheegnay sheikhuna wuxuu u deliishaday aayadda qur'aanka ah iyo xadiiska nebiga calayhi asalaatu wasalaam iyo ijmaaca muslimiintu ay ku ijmaaceen calaa taxriimi wad'i alxaa'idi fii farjiha waayahay mas'alada kale aynu tilmaamaynaa waxay tahay hadday dhacdo inuu la yimaado ninkii inuu u galmoodo gabadhii iyadoo xaa'ido ah xaalka caynkaasa garannay inuu dembi ku dhacay waciidna waa ku soo arooray xadiis sanadkiisa maqaal ku jiro oo tilmaamaya ruuxa kaahin u taga aw imra'atan fii duburiha aw ataa xaa'idan saddexdaa arrin ku tilmaamaya inay kufri tahay bimacnaa nooc kufriya inay tahay waxaa laga qaadanayaa dembi kabiiro ah laakiin bacdu ahlicilmi ziyaadada xadiiska lagu kordhinaayo aw ata imra'atahu fii duburiha aw ataa xaa'idan ayay waxay yidhaahdeen waxaa ku sugan nadar ziyaadadaas oo culammada qaar baa cilleeyey calaa kulli xaal dembi inay tahay garannay gabadha iyadoo caado qabta in loo tago oo dhiiggii xaydka leh haddaba kafaaro ma leedahay mise kafaare ma laha masalada waa ka aamusay sheikhu oo kama hadleen jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin waa inuu ka toobad keenaa laakiin kafaaro male laakiin calayhi tawba waxaa ku waajiba towbad daa'ifa min ahli ilcilmi waxay leeyihiin maye kafaarana waa ku waajibtaa oo kafaara saaran madhabka imaam axmed ayaana qaba in kafaara saaran tahay xanaabiladu waxay daliishanayaan xadiiska ibnu cabbaas ee sheegaya ninka u taga xaaskiisa iyadoo dhiigga xaydka leh inuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam yatasaddaqu bidiinaarin aw nisfi diinaar diinaar ama diinaar nuskii buu sadaqadaysanaya rawaahu alkhamsa waxaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed wakada xaakim xadiidkaa culammada qaarkood waa daciifiyeen shaaficina wuxuu ku xidhay mas'aladaa inuu qaadanayo ku tegaayo xadiiska sixadiisa oo wuxuu uhi low habata haada alxadiisu laqultu bihi xadiiskani hadduu asixi lahaa waan odhan lahaayoo waa ku tegi lahaa qowlkiisii qadiimkaana wuxuu qabaa oo ku sugnaa inuu xadiidkani siduu qabo ayaa qowlkii qadiimkaee shaaficina ahaa laakiin markii dambe wuxuu ka shakiyey sixada xadiiska sidaas aawadeed jadiidkii uu ka noqday marka masaa'isha kontonka mas'ale ah amaba ka yaro badan ee uu mid walba ku xidhay tegista uu ku tegaayo sugnaanshaha xadiidku sugan yahay ayay ka mid tahay mas'aladanna culamo badan baa daciifiyey daa'ifo culammada ka mid oo quweeyeyna waa jiraan culammada markaa xadiiska ama saxiixiyey ama taxsiiniyey waxaa ka mid ah xaakim waa saxiixiyey khataabi saa si laeg isaguna waa saxiixiyey ibnu qataan waa saxiixiyey ibnu daqiiqin alciid waa saxiixiyey ibnu taymiya ibnu turkumaani ibnu qayim ibnu xajar alcasqalaani xadiiska calaa kulli xaal jamac culammada ka mida ayaa saa u quwiyey madaahibta afartaa marka laga eegaayo waxay ka mid tahay masaa'isha mufradaadka ah ee madhabulxanaabila ay ku tagtay waxaa jira masaa'il la yidhaha mufradaat almadhab madhabtu bimacnaa imaam axmed masaa'isha uu kala gaar noqday saddexda imaam ee kale ayna la wadaagin mufradaadka kutub baa laga qoray boqolyaha xanaabiladu imaam axmed mufradaadkiisa uu saddexda imaam kala gaar noqday musannafaad badan bay ka qoreen musanafaadkaasina sabab bay lahaayeen sababtay lahaayeen waxay tahay shiikhii shaaficiga ahaaye ilkiya alharaasi altabari ayaa mufradaadka imaam axmed ka hadlay dabeedna xoogaa masaa'il ah oo uu la gaar noqday imaam axmed a'immada kale kala gaar noqday ayuu ururiyey oo kitaab ku ururiyey markaasuu masaa'ishiina naqdiyey markaasuu wuxuu ka dhigay mas'ale kastoo uu la gaar noqday inay tahay daciifa culammadii xanaabilo arrinkaa waa ka xanaaqeen hadday culammadii la casriga ahayd ee xanaabilo tahay iyo haddii culammadii ka dambaysay xanaabilo tahay waxay sameeyeen ruduud ay radinayaan ilkiya alharaasi altabari ilkiya atabari wuxuu dhintay shan boqol iyo afartii ghazaalla isku wakhti ahaaye culammadii ayse soo gaadheen dhowr shiikhoo ka mid a ah mid weliba allifay mufradaat alimaam axmed qaar masaa'il kooban soo qaada qaar waxa waxaweye masaa'isha badiya qaar isaga uun markaa waxa weeyaan ka daba tago oo masaa'ishuu sheegay markiisaa midhmidh uga hadla oo quwadeeda iyo waxa la midka iyo adiladeeda markiisa markaa keena waxaa la soo naqliyey sideed sheekh baa mid waliba wuxuu allifay mid araddu calaa ilkiya alharaasi qora oo mufradaadka markaysa markaa sidaa intuu weliba hab raddiya u dhiga iyo mid mufradaadka cunwaanka ka dhiga mid waliba kitaab buu ka allifay sideeddaasi markay saas sameeyeen baa wadaad kaloo ka dambeeyaa yimi waxaabuu nadmiyey masaa'isha oo imaam axmed la gaar noqday ka tiriyey alfiyadii waa la sharxay shaykhuulmadhabi fii waqtihi baa sharxay oo mansuur albahuuti ah alfiyadii iyo sharaxeedii baa u matbuuc waxaa xaqiijiyey cabdalla mutlaq oo hay-atu kibaar alculamaa ku jira laba mujallad isagoo abu soo baxay alminaxu ashaafiyaat ayaa la yidhahdaa sharaxa markaysaga lagu sharxay almuhim masaladan waxay ka mid tahay masaa'isha uu imaam axmed kala gaar noqday saddexda imaame kale wuxuu yidhi naadimku yajuusu bilxaa'idi alistimtaacu biduuni farjin laysa daa jimaacu fa in yata alfarja faqul kafaara wahaakada fi almar'ati almukhtaara laba masalay ku kala saabsan tahay masalada ka dambe beydka dambe ayaa ku saabsan mas'aladan wuxuu yidhi farjiga hadduu uga galmoodo waxaad tidhahdaa kafaara ka waajibtay ma ku sugan faqul kafaara ay fiihi kafaara wahaakada fi lmar'ati almukhtaara qaybtaa dambe kolley xanaabiladu way isku khilaafayaan marka kafaaradaas wuxuu noqonayaa kaa uu xadiiska ibnu cabbaas sheegayo yatasaddaqu bidiinaarin aw nisfi diinaar culamada qaarkood waxay yidhaahdeen awda maxaa looga jeedaa mar litakyiir baa noocna waxaa ka waajiba diinaar midna nisfu diinaar bacdu ahlicilmi waxay ku kala xambaareen laba xaaladood waxay yidhahdeen awalulxayd haddii la joogo diinaar dhammaystiran waa in kafaare loo bixiya aakhir alxayd hadday tahayna nisfu diinaar qola saasay tii bacdu ahlicilmi saasay yidhahdeen bacdi kale waxay yidhaahdeen may awalulxayd hadday tahay waa diinaar dhammaystiran fii awsat alxayd iyo fii aakhirihina waa nisfu diinaar awsadkay xagga dambe raaciyeen qodada horena awsadka xagga hore ay ku delaysay tafsiilka caynkaasi deliil ma laho xadiisku ma kala saarin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaanu ku xambaaranaa inay takhyiir tahay ila waajibaadka wax mukhayaraa jira kafaaraadkuna mukhayaraad waa leedahay waxay yidhaahdeen qolyaha kale waajib mukhayari ha jiro kafaaraadku takhyiir ha yeelato laakiin takhyiir waxyaalo kala duwan oo aan isku mid ahayn baa la kala doortaa ee shay jinsi waaxida ah kafaare ma soo aroorin in la yidhi kala doorta oo isagoo dhammaystiran iyo isagoo naaqis ah baad kala dooranaysaa laakiin hadday kala duwan yihiin oo midba nooc yahay aana isku nooc ahayn takyiirku waa jiraa kafaaraadkaynu ku yimaado fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tudcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba lakin waa ashyaa mukhtalifa waxay qolyaha qaarkood kaga jawaabeen maanic diidayaa ma jiro iyagoo shaygu isku nooc yahay haddana takhyiir in lagu sameeyo waayo sharciga ilaahay baa sharciyey laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun laa maanic maanic diidayaa ma jiro diinaarka ama nisfu diinaarka xadkiisu waa intiye intuu noqonaya diinaarku waa afar garaam iyo rubuc garaam oo dahab ah afar garaam oo dahab ah iyo garaam rubcii afar meelood laga dhigay meel ahaantii mashaayikhda qaarkood markay sheegayaan diinaarka waxaa kutubaha qaarkood ku dhacday kollay duruus irtijaaliyay ahayd markii dambena la daabacaye aan lana sixine inuu diinaarku yahay laba garaam iyo rubuc asharxu almumtic libni cuthaymiin saasaa ku dhacday hataa nuskhada marka waxaa weeye sida fiican loo daabacay saasaa ku dhacday wakadaa duruusta zaadulmustaqnica isaguna uu ku sharxay moxamed almukhtaar saa si la mida ku dhacday waxaa laga yaabaa inuu shiikha siduu yidhi unuu raacay aanu u fiirsan almuhim sida saxani waxay tahay waa in afar garaam iyo rubc ay tahay waayo axaadiista waxaa ku soo aroortay dahabku wuxuu ku saka gooyaa inay tahay cishruuna diinaara labaatan diinaar marka culammadu xisaabiyeenna waxay ka dhigeen shan iyo siddeetan garaam oo dahabay ka dhigeen taasina waxay noqonaysaa inuu diinaarkii kasta uu yahay afar garaam iyo rubuc agsarka culammada mucaasiriintu wejigay maraan saas weeye inkastuu ay jiraan qolyo yidhi may diinaarku waa afar garaam dhibic siddeed wejigaa qaar maray baa jira waana sida qolyaha alfiqhu almanhaji calaa madhab ashaaficiya ee casriga ahi siday mareen weeye calaa haada sidooda waxaa ka dhalanaysa lix iyo sagaashan garaam inuu noqonayo nisaabku calaa kulli xaal ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay amaakin kaleo laftiisu uu ku taqriirinayo sakagoyska dahabku inuu yahay shan iyo siddeetanka garaam khulaasadu waxay tahay diinaarkaasuu bixinayaa oo afar garaam iyo rubuc garaam rubicii oo dahaba ah afar garaam oo dahaba ah iyo garaam afar meelood loo qaybiye meelahaanti inta uu bixinaya intaasi noqonaysa ama nuskeed buu bixinayaa marka waa cala takhyiir maanicno kuma sugna shayga isagoo kaamil iyo isagoo naaqisa labadaba in la doorgeliyo waxay ka dhigan culammada qaarkood yidhaahdeen sida ruuxa musaafirkaa ah loo doorgeliyey inuu salaadda taam yeelo iyo inuu salaadda qasriyo salaadihii rubaaciga ahayd waxaa markaa u bannaan inuu taam yeelo oo dhammaystiro iyo inuu qasriyo labadaba u bannaanta saasoo kale ka dhigantay taa markaa xisaabteedu waxay noqonaysaa haddii laga soo qaado inuu waxa weeye garaamkii uu yahay laba iyo toban doollar inuu yahay masalan tusaale ahaan waxay noqonaysaa afar meelood oo min labiiyo tobanah siddeed iyo afartan iyo meel waxa weeye rubc ah oo iyaduna noqonaysa markaa saddex marka waxay noqonaysaa koob iyo konton dollar bay noqonaysaa dinaarkii intaasuu noqonaya haddii la kala baro wuxuu noqonayaa shan iyo labaatan doollar iyo nus hadduu ka yar yahay oo masalan oo kale uu toban dollar yahay afar meelood oo min tobani waxay noqonayaan afartan rubacana wuxuu noqonayaa labaiyo badh taa macnaheedu marka waxay noqonaysaa laba iyo afartan dollar iyo nus ayuu noqonayaa diinaarkii lacagtiisa nisfu diinaarna wuxuu noqonayaa intaa nuskeed oo noqonaya koob iyo labaatan dollar iyo dhibic laba shan dollar afar meelood loo qaybiyey meel ahaantii xisaabtiisu markaana saasay noqonaysa waayahay mas'alada kale aynu tilmaamayna waxay tahay masaladan uu sheikhu sheegaayo waqad ubiixa lahu walilaahi alxamdu maa yaksiru bihi shahwatahu duuna aljimaaci kaataqbiili waaldami waalmubaasharati fiima duuna alfarji laakina alawla anlaa yubaashira fiima bayna asurati waalrukbati ila min waraa'i xaa'il mas'alaa jirta halkaa lafteeda laisku khilaafsan yahay oo ku saabsan xundhurta iyo ruugga inta u dhaxaysa gabadhu markay dhiiggaa leedahay xaydka ninku ma ku raaxaysan karaa ma taataaban karaa ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan inay xaaraantoo inay bannaanayn inuu ku raaxaysta jidhka inta kale ayuu ku istimtaaci karaa laakiin fii maa bayna surati waarukba kuma istimtaaci karo jawaaska arrinkaa la bannaynaya mufradaadka waxay ka mid tahay imaam axmed yajuusu bilxaa'id alistimtaacu biduuni farjin laysa daa jimaacu waayahay qolyaha le markaa ma bannaana waa jumhuurkee waxay deliishanayaan xadiis uu soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo bayhaqiya soo wariyeen oo tilmaamaya in nabiga sala allahu alayh wasalam la su'aalay maada yaxilu lirajuli min imra'atihi wa hiya xaa'id maxaa uga bannaan fa qaala laka maa fawqa alizaar xadiiskaana min xadiisi cumar nawowi waa taxsiininaya xaafid ibni xajarna waa taxsiininaya ibnu kasiirna waa quweynaya bacdu ahli cilmi oo daciifinayaana waa jiraan culammada odhanaysa may waa bannaan tahay waxay cuskanayaan waa midda koowaad ee aayadda faactazilu nnisa'a fi lmaxiid ay fii makaani xaydihin makaanu xaydkuna waa farjiga waxaa laga qaadanayaa wixii kale inay bannaan yihiin mafhuumka laga fahmayaana waxay tahay inaan inta kale laga ictizaalayn marka aayadda waa deliishadeen waxay kaloo deliishadeen xadiiskana waa deliishadeen isnacuu kulla shayin ila nikaax alistimtaac fii maa bayna surati warukbana nikaax ma aha bimacnaa jimaac ma aha kullana waxay ka mid tahay adawaadka cumuumka isnacuu kulla shayin ila nikaax wahada laysa binikaax waxa ilaa ka dambeeyana xukunkeedu waa ka duwanaanaya waxa ilaada ka horreeya marka waxaa laga qaadanayaa aayadda iyo xadiiskaba inay bannaan tahay istimtaacaasi walow kaana fii maa bayna asurati warukba lamana kala qaadin xadiiska iyo aayaddaba marka la eego inay tahay bixaa'il iyo biduuni xaa'il lama kala farqin qolyaha qaarkood waxay leeyihin xadiiskan baa haaya kordhiyey oo jidhkii inuu istaabtaan la ogolayn oo laka maa fowqa alizaar iyo xadiiskan kale kaana nebiyu sala allahu aleyh wasalam ya'murunii faataziru fayubaashirunii marka jidhkii in la kala ilaalinayo fii maa bayna surati warukba oo intaasoo dhan aan jidhka la taabanayn walaa alxaa'il mooye si kale aan mubaasharo loogu samaynayn baa laga qaadanaya bay yidhahdeen culamada qaarkood waxay kaga jawaabeen haddiiba laga soo qaado inuu asaxay xadiidkaas waxaa xadiiskaa lagu xambaari karaa iyo kanba istixbaab horta kan isagu istixbaabka aad u aqbali karaa kaana nabiyu sala allahu alay wasalam ya'murnii faataziru fayubaashirunii laakiin kan baa xoogaa ishkaal leh culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu kala xambaari karaa laba xaal si loo jamciyo in la yidhaahdo kii naftiisa aan hanan karayn saddan lidariica waxa uu ku camalfalaya xadiidkan inuu ka fogaado waxaa u dhow o dhan laka maa fawqa alisaar kii ishaanan kara isnacuu kulla shayin ila anikaax laakiin hadduu isaga baqayo inuu ku dhaco waa inuu ka fogaadaa min baabi saddi dariica weeye man xaama xawla alxima yuushiku an yaqaca fii seeraha agtiisa hadduu ku wareego wuxuu halis yahay inuu ku dhaco inuu ku dhaco ayuu halis u yahay kulli xaal masaladaa ku saabsan istimtaaca fii maa bayna asurati waarukba khilaafka noocaasaa ku jira xagga markaa daliil ahaanta waxa qawisan inay bannaanta laakiin xagga ixtiyaadka waxaa ixtiyaad badan in laga fogaado ayaa ixtiyaad badan aqwa min xaysu daliil waa inay bannaan tahay wala axwaduna waa in laga dheeraado laga fogaado masaladaa ku saabsan istimtaac fii ma bayna surati warukba biduuni xaa'il inay bannaan tahay shaafici qadiimkii waa qabay jadiidkii wuu khilaafsan yahay waxaa kaloo qabay cikrima oo taabiciinta ka mida ah, iyo cataa iyo shacbi oo taabiciinta ka mida ah, iyo thawri sufyaan athawri iyo isxaaq ibnu rahwey ayaa ka mid a ah. bacdu shaaficiyana waa arjaxeen qolyaha arjaxay waxaa ka mida albaxru ruyaani imaamu nawowi laftiisu waa arjaxayaa majmuuca waana sida ibnu xasmi ku tiriyey waana sida ibnu xasmi uu ku tiriyey marka calaa kulli xaal min xaysu daliil waxaa qawisan inay bannaan tahay laakiin waxa ixtiyaad badan in laga fogaado xadiidkan kaana nabiyu sala allahu alay slm ya'murunii fa'taziru fayubaashirunii izaarka ma guntii dhammaystiranoo intanoo dhan wada teedaya miya culamada qaar saasay ku xambaareen ahlucilmiga qaarkoodna waxay amaye mawdica farjiga ayuunbuu iska xigsiinayey marka intii kale kama muuqato in dhammaan fii maa bayna surati warukba inuu wada gaadhaya izaarkaasi mid ka muuqda ma aha ayay markaa yidhaahdeen calaa kulli xaal ixtimaal ba iskaga jira alxukm saabic aalaaq xukunka toddobaad waa talaaqa fa yaxrumu cala zawji talaaqu alxaa'idi xaala xaydiha waxaa ka xaaraana ninka gabadhii dhiigga xaydka lahayd inuu furaa xaaraan bay ka tahay xaala xaydiha markay xaydka tahay inuu furaa waxay ka tahay xaaraan liqowlihi tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi yaa ayuha annabiyu idaa tallaqtum annisaa'a fatalliquuhunna licidatihin nebiyow markaa dumarka doonaysaan inaad furtaan fatalliquuhunna fura liciddatihinna xaalay soo qaabilayaan ciddadooda ay soo qaabilayaan fura xaalay ciddadooda qaabilayaan fura fii xaalin yastaqbilna bihi xaalay qaabilayaan fura ciddatan cidda ay qaabilayaan ciddadaasoo macluumatan la garanayo xiina talaaqi goorta la furaayo goorta la furaayo gooray ciddo la garanayo ay qaabilayaan fura walaa yakunu dalika ilaa idaa tallaqahaa xaamilan aw taahiran min hayri jimaac taasina ma dhacayso ma xasilayso mooyaane inuu furo xaalay markaa uur leedahay aw taahiran ama xaal ay daahir tahay min ghayri jimaacin isaga oo aan galmana samayn oo duhriga aan ugu tegin uu furo li'annaha idaa tulliqat sababtu waxay tahay haddii la furo gabadha xaalal xaydi marka ay xaydka tahay la furo lam tastaqbil ilciddata ciddadii qaabili mayso xaysu ina alxaydata alatii tulliqat fiiha laa tuxsabu min alcidda sababtu waxay tahay xaydkan gudihiisa lagu furay laguma xisaabinayo laguma darayo ciddadii ee way ka baxsanaanaysa wa idaa tulliqa taahiran haddii la furo xaal ay taahir tahayna bacda aljimaaci galma dabadeed la furo lam takun alciddatu alatii tastaqbiluhaa macluumatan ma noqonayso ciddada ay qaabilaysaa mid la garanaya noqon mayso xaysu innahu laa yuclamu sababtu waxay tahay lama garanaayo hal xamalat min hada aljimaaci uur miyay ku yeelatay galmadan mise kuma yeelan uur miyay ku yeelato fatactaddu bilxamli waxay ku ciddo tirsanaysaa bilxamli uur ay biwadci alxamli aw lam taxmil mise uur ma yeelan oo fatactaddu bilxaydi waxay ku ciddo tirsanaysaa xaydka labadaa lama kala garnay falammaa lam yaxsul alyaqiinu min nawci alcidda markii yaqiin la waayey la yaqiinsanayo oo si dhaba ah loo garanayo nooca ciddadeeda si dhaba ah loo garanayo la waayey xaruma calayhi atalaaqu ninkii waxaa ka xaaraan noqday inuu gabadha furo xataa yatabayana alamru ilaa arrinku caddaanayo inuu furaa waxay ka tahay xaaraan fa talaaqu alxaa'idi gabadhii dhiigga xaydka lahayd talaaqeedu xaala xaydihaa marka ay xaydka tahay la furaa xaraamu lilaayati asaabiqa xaaraan weeye wuxuu xaaraan u yahay aayaddaas soo hormartay daraaddeed ayuu xaaraan u yahay aayaddu ka hor imanaya walimaa habata fi saxiixayni waghayrihima wuxuu kaloo xaaraan ku yahay ee xadiiska bukhaari iyo muslim ku sugnaaday iyo kutubo kaleba ku sugnaaday oo min xadiisi ibni cumar ka mid ah xadiiska cabdullahi ibni cumar annahu tallaqa imra'atahu wahiya xaa'id inuu markaa cabdulaahi ibnu cumar furay xaaskiisii iyadoo dhiigga xaydka leh inuu furay oo fa akhbara cumaru bidalika anabiya sala allahu alayh wasalam oo cumar uga warramay arrinkaas nebiga u sheegay calayhi asalaatu wassalaam fatagayada fiihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebiguna calayhi asalaatu wasalaam uu ka cadhooday wa qaala uu yidhi murhu falyuraajicha uma yumsikuha xataa tathura uma taxiida uma tathura uma in shaa amsaka bacdu wuxuu nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam murhu amar cabdulaahi bni cumar amar falyuraajicha ha soo ceshado amaroo ha soo ceshado uma yumsikuhaa intaa dabeed wuu haysanaya qoray laam buu ku daraya miya uma liyumsikha intaa dabadeed markaa ha haysto haddii laamka aan lagu darinna marka waxaa lagu cadfi karaa ta ama uma liyumsikha intaa dabeed ha haysto xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqonayso ha haysto uma taxiida dabeedna ay xaydayso markay daahir noqoto dabadeed haddana dhiiggii xaydka ay helayso uma tadhura dabeedna ay ka daahir noqonayso uma in shaaa amsaka bacdu intaa dabadeed hadduu doono waa haysanayaa intaa dabadeed hadduu doono waa haysanayaa wa in shaaa tallaqa hadduu doonona waa furayaa qabla an yamasa intaanu taabannin ka hor ayuu furayaa fatilka alciddatu alatii amara allahu an tutallaqa laha annisaa taasi waa ciddadii uu ilaahay amray in dumarka iyagoo soo qaabilaya lagu furo falow tallaqa arajulu imra'atahu hadduu furi lahaa ninku xaaskiisa uu furi lahaa wa hiya xaa'idun iyadoo dhiigga xaydka leh fa huwa aasimun waa dembaaboo dembi ayuu ku jiraa wa calayhi an yatuuba ila allahi tacaala waxaana saarana ku waajiba inuu ilaahay u toobad keeno wa an yarudda almar'ata ilaa cismatihi iyo inuu gabadha ku soo celiyo cismadiisa ku soo celiyo meerkii ay u mehersanayd ee nikaaxa ahaa inuu ku soo celiyo soo raajacsado ayaa markaas saarana waajib ku ah liyutalliqahaa talaaqan sharciyan muwaafiqan liamri illaahi wa rasuulih suu u furo talaaq sharci ah oo waafaqsan amarka ilaahay iyo amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waafaqsan fa yatrukuhaa waa daynayaa markaa uu soo celiyo bacda raddiha markuu soo celiyo dabadeed waa daynayaa xataa tahura ilaa ay ka daahir noqoto noqotou daynaya min alxaydati xaydka ay ka daahir noqoto allatii xaydadaasoo dallaqahaa fiihi yani iyadoo ku guda sugan uu furay uma taxiida maratan ukhraa dabeedna ay xayddo mar kale uma idaa tahurat intaa dabeed markay daahir noqoto fa in shaa abqaaha hadduu doono waa iska daynayaa oo talaaqii waa iska dhaafayaaba waa haysanaya wa in shaa tallaqahaa qabla an yujaamicaha hadduu doonana waa furayaa intaanu u tegin ka hor ayuu furaya mas'alada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay gabadhii xaydka ahayd ee dhiigga caadada lahayd in la furaa inayna bannaanayn iyadoo xayd ah masaa'ilu ka reebi doonaa waa jirtaa oo saddex mas'aluu shiikhu ka istisnoon doonaa laakiin qaacidada guud marka hore waxay tahay gabadhu iyadoo xaydo lama furi karo waxaanay noqonaysaa talaaqulbidca waxaanay noqonaysaa shay macsi oo dembi ah waxaa diidaaya in la furo iyadoo xayda ah xadiiska ayaa masalada sariix ku ah oo ibnu cumar markuu furay xaaskiisii oo xaa'id ah nebigu sala allahu alayh wasalam arrinkaa waa ka cadhooday waxaanu idhi murhu falyuraajichaa ya marka xadiisku wuxuu fasirayaa aayadda waayo aakhirkiisa waxaa ku sugan fa tilka alciddatu alatii amara allahu an tutallaqa laha nisaa marka gabadha iyadoo daahira waa in la furaa iyadoo xayda waa inaan la furin mar labaadka markay daahirka tahay duhrigaasi waa inuu yahay duhri aanu ugu tegin siday u daahir noqotay waa inaanu u dhowaan ee hadduu galma sameeyey markay daahir noqotay dabadeed duhrigaa laftiisana kuma furi karo waa inuu sugaa intay waxa weeye xaydayso oo ay ka daahir noqonayso oo markaa iyadoo daahira oo aanu u tegin u furaa siday noqonaysaa saas yadaa weeye sababta loo diidey waxay culammadu yidhaahdeen ciddadii baa aan la kala garanayn noocay tirsanayso ta kale ciddadii waa ku dheeraanaysa waayo xaydkan lagu furay ma tirsanayso marka ciddadii way ka dheeraanaysaa wakhtiga kale mana kala garanayso ma waxay ku ciddo tirsanaysaa xamli oo way uuraysatay mise waxay ku ciddo tirsanaysaa yacni xaydadkii ama daahirnimadii saddex duhriba mise waa saddex xayd cala alqawleyn mise wadculxamli ayay ku ciddo tirsanaysaa ma kala cadda marka iyadoo daahira oo aanuu duhrigaa ugu tegin waa inuu furaa garanna inaynay bannaanayn oo talaaqaasi uu yahay talaaqulbidca ay yidhahdaan culammadu waa talaaqa aan sunnadii ku dhisnayn laakiin hadday dhacdo cidi inay furto gabadhii oo xayd ah talaaqii ma dhacayaa hal yasixu maca alismi masalada noocaasa waxaa ku sugan khilaaf jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihin waa dhacaya waana sida ay ku tageen almadaahib alarbaca afartan madhabood waa siday ku tageen waxay leeyihiin ha noqdo mid qalada oo dembi ay tahay furitaanka la furayaa mid sunnadii khilaafsan ha ahaado laakiin haddana waa dhacaya talaaqaas daa'ifo aan badnayn oo culammada ka midii waxay leeyihin maya ma dhacayo talaaqii mar hadduu talaaqul bidca yahay shaygii bidcadii waa marduud markaa dhici maayo waxay ka dhigantay gabadha inaan la furin sidaasna waxaa ku tegay daa'ifa min ahlilcilm waana sida ibnu taymiye iyo ibnuqayim iyo koox kale oo ka horraysay iyo culammo dambe ku raacayba ay mareen laakiin jumhuurku sida horay qabaan maxaa qawi ah masaladaas masalada insha allahu waxaa qawi ah qowlka ku saabsan in talaaqaasi dhacayo ayaa aqwaa daliilan oo suu markaa saasi aqwaa u tahay waxay aqwaa u tahay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam murhu falyuraajichaa muraajacaduna waxay dhacdaa bacda talaaq ya marba haddii muraajaco laga cabiray raajacsigu wuxuu imanayaa bacda talaaq buu imanayaa laakiin haddii talaaqba ka dhigan inaanu dhicinba ya ha haysto bes lama odhan e, falyuraajichaha baa layidhi aldaahir fi lmuraajaca waa raajacsii samaynayo raajacsigana wuxuu dhacayaa bacda hubuuti alaaq ee iyadoo hubuutu talaaq aanu jirin muraajaca ma dhacayso wa bucuuratuhunna axaqu biraddihinna fii daalika raajacsigii raddi baa laga cabbiray aayaddana mawdic kaleba ha ahaato waxaynu u jeednaa sida xadiisku muraajaca u sheegaayo raajacsi ayaa aayaddana raddi laga cabbiray calaa kulli xaal xadiiskaa waa laga deliishaday waxaa kaloo soo arooray riwaayaadka xadiiska inuu soo ceshaday cabdulaahi bni cumar waxaana xadiisku sheegayaa wa xusiba tatliiqah waxaa la xisaabiyo laga soo qaaday furitaan hal dalqad ah yaa xisaabiyo ka soo qaaday waxaa ka soo qaaday cabdullaahi bnu cumar wadawiy ya taasina waxay dhacday wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wakhtiga la xisaabinaya dalqadda waa goorma fii cahdi nebiy sala allahu alay wasalam am bacdahu ma wakhtigii nebigay dhacdo la xisaabiye dalqad mise kadib bay dhacday laa shakka inay wakhtigii nebiga dhacday calayhi salaatu wasalaam wakhtigii nebiga maadaama ay dhacdayna waxay noqonaysaa taqriir xukmiyay noqonaysaa markaa sidaas aawadeed labadaas sababood daraaddeed sida arjaxa ahi waa in talaaqa gabadha xaa'idkii uu dhacayo ninku ha ku dambaabo furitaankaa u furay laakiin alsaxiixu annahu yaqac wallahu aclam wa min taxriimi alaaqi fi lxaydi alaau masaa'il waxaa laga soo reebayaa talaaqu inuu xaaraan yahay wakhtiga xaydka gudihiisa in gabadha la furaa inay xaaraan tahay waxaa laga soo reebayaa alaau masaa'il saddex masalo aluulaa ida kaana alaaqu qabla an yakhluwa biha masalada koowaad waxay tahay waa hadduu talaaqu yahay intaanu gabadha la khalwoon aw yamasahaa ama aanu taaban oo u galmoon falaa ba'sa an yutalliqahaa dhibi kuma sugna inuu furo wa hiya xaa'idun walxaali hiya iyadu xaa'idun ay dhiigga xaydka leedahay inuu furaa xaaraan ka maha liannahu laa ciddata calayha sababtu waxay tahay gabadhaa cidda ma saarna xiina idin markaas mar haddaan galmana dhicin ee saxiixiina aynay dhicin cidda ma saarna falaa yakuunu talaaquha mukhaalifan liqowlihi tacaala fatalliquuhunna licidatihin ma noqonayo talaaqeedu mid khilaafaya liqowlihi tacaala hadalkiisa allah uu yidhi fatalliquuhunna liciddatihin yacni fura ay mustaqbilaatin licidatihinna xaalay qaabilayaan ciddadooda fura xaalay ciddadooda qaabilayaan fura ahaaniyatu masalada labaad ida kaana alxaydu fii xaali alxamli waa hadduu xaydku yahay xaalkii gabadhu ay uurka lahayd markaa lafteeda hadday uur leedahay walow xaydba ha ahaatee in la furaa xaaraan maaha wa sabaqa bayaanu sababi daalik waana soo hormaray bayaanu sababi daalik arrinkaas sababtiisa caddaynta la caddaynayaa horu u soo hormaray bimacnaa wuxuu inoo tilmaamaya saddex mas'alaa laga soo reebayaa gabadhii oo xayd ah in la fura inay xaaraan tahay saddex masalaa laga reebayaa masalada koowaad ee laga reebayaa waxay tahay gabadhaasi hadday tahay gabadhaan loo tegin amaba ay tahay gabadhaan lala khaali noqon oo ninku guri intuu u xidhay mare aanu faydin khalwa saxiixa waxay ka cabbiraan culammada qaarkood bimacnaa madinnatuljimaac wax ah aanu la iman cidda ma waa meheriyey bes gabadhaa uma tegin lamana gaar noqonoo guri uma xidhan walow galmadii dhabta ahaydee weynayd bayaanu la imanbee waxay noqonaysaa inaanay ciddo lahayn aayaddii suuratu suuratulaxzaab baana sheegaysa oo allah wuxuu yidhi idaa nakaxtum almu'minaati uma tallaqtumuuhunna min qabli an tamassuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha haddaad dumarkii mu'minaadka ahaa guursataan kadibna aad furtaan idinka oo aan taabana u tegin wax ciddo aad tirsanaysaan idinkuma sugnaan yacnii ciddo ma leh garannay aayaddu waxay sheegaysaa ma siga min qabli an tamasuuhun sheikhuna wuxuu inoogu daray qabla an yakhluwa biha aw yamasaha laba masalu ka dhigay xagguu ka qaatay qabla an yakhluwa biha jawaabtu waxay tahay wuxuu ka qaatay khulafaa'u raashidiinka saddex ka mida waxay fatwoodeen ninku hadduu markaa waxa weeye daaha soo daayo cawrana faydo faqad wajaba almahru meherkii oo dhammaystiran baa waajibay oo maxay ka dhigeen madinnadii jimaaca ayay waxay ka dhigeen sidii jimaac xaqiiqi ah waayo shaygu hadduu khafi yahay nisaac baa ka iman karaa wixii madinada u ahbaa xukunka lagu xidhi karaa ina alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha alqaacida qaacidadu waxay sheegaysa xikmaddu hadday qarsoonaato ama ay muntashiro noqoto iskhilkhilaafto xukunka waxa lagu xidhaa waxa loo filaanka u ah arrinkanna waa arrin khafi ah galma ma dhacday mise ma dhicin waa arrin khafiyo qarsoon maadaamuu shay khafiya yahay waxaa la odhanayaa uun wixii loo filaanka u ahaa hadday dhacaan oo albaabka loo xidhay cawrana la fayday walow yaan horaba loogu marinbee xukunkii waxay ka dhigantay sidii wax dhacay culliqa alxukmu bimadinnatihaa saas weeye sidaasuu markaa sheikhu markaa u yidhi qabla an yakhluwa biha sidaasna inay raajix tahay khulafaa'u raashidiinka saddex ka midii fatwoodeen ayuu markaa waxa raacayaa markaa saas aawadeed buu u yidhi haddaan taasi jirin waa la furi karaa waayo cidda ay qaabilayaan ma jirto maxaa tacliilka xadiisku ahaa fatilka alciddatu alatii amara allaahu an tutallaqa laha nisaa tanna cidda ay qaabilaysaa ma jirto waayo ciddaba male ya saas aawoodee cala itlaaq baa loo furi karaa haddii ay uur leedahayna yadoo xayda waa la furi karaa waa haddii la yidhaahdo de way xaydi kartaa oo inagii soo marray ee sheikhu maadaamu arjaxay in gabadha uur kale ay dhici karto inay xaydo iyadoo xayda oo laakiin uur leh waa la furi karaa sababtuna waxay tahay dee xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni waxaa ku soo arooray ama iyadoo xaamila ha furo ama iyadoo daahir oo duhriga aan ugu tegin yacni xadiis baa saa tilmaamaya marka ta kale ciddadeedu mar walba iskhilaafi mayso marba hadday uur leedahay walow xaydba ha ahaato ma kala duwanaanayse mar layba waxay noqonaysaa uun biwadci alxamli uurka inay dhigto markaa sidaas aawadeed baanay iskhilaaf u yeelanayn masalada saddexaad ee laga reebaya waxay tahay athaalithatu ida kaana talaaqu calaa ciwad hadduu talaaqu ciwad ku dhisan yahay oo dalqadda beddel lagu iibsanayo yani xoolaha dalqadda la dhaafsanaya waa khulci fa innahu laa ba'sa an yutalliqaha wahiya xaa'id dhibi kuma sugna inuu gabadhii furo ninku wahiya xaa'id iyadoo caado qabta oo xayd ah inuu furaa dhib ma oo waa bannaanta milu an yakuuna bayna azawjayni nisaacun wa su'u cishra cushra ama cishra labada bannaan milu an yakuuna waa sida inuu ahaado bayna azawjayni labada ruuxa isqaba dhexdooda nisaacun khilaaf waa inuu dhex jiro khilaaf waa inuu jiro wa su'u cushra iyo dhaqan xumo dhexdooda waa inay taallo ay isku adag yihiinoo macaamilkoodii isku adag yahay dhib ka badan inay ka timaaddo laga baqayo fayaakhudu azawju ciwadan liyutalliqaha gabadhina waxay doonaysaa ninkan inay iska furtay rabtaa isaguna ma rabo inuu furo wuxuu leeya furi maayo xaalka caynkaasa waxaa la samaynayaa in dalqaddii ay iibsato gabadhu oo ay ku iibsato meherkeedii ama calaa qawlin meherkiiyo wax ka ziyaadaaaba inay ku iibsato biaksara aw biaqala meherka laftiisii ama meherkii wax ka yar ama meherkii wax ka badan hataa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ciwadka haddaanu zawjku bixinayn ee shakhsi kala bixinayo lafteedu waa la mid waa in dalqadda iyo laysku iibinayaa xoolahaas oo laysdhaafsanaya fa ya'khudu zawju ciwadan liyutalliqaha wuxuu qaadanayaa zawjka ama ninku wuxuu qaadanayaa beddel buu qaadanayaa xoolo ah si uu gabadhan u furo fa yajuusu walow kaanat xaa'idan waa bannaan yahay talaaqaasi walow xaa'idba ha ahaatee in la furaa iyadoo xaa'ida waa bannaanta lixadiisi bni cabbaasin radia allaahu canh waxaana u deliila xadiiska cabdullahi bni cabbaas ana imra'ata haabit bni qays ibni shammaas ja'at ila anabiyi sala allahu aleyh wasalam xadiiskaasi wuxuu sheegayey oo ku sugnaa haabit ibnu qays ibnu shammaas saxaabigii la odhan jiray xaaskiisii gabadhii uu qabay ja'at ila anabiyi sala allahu aleyh wasalam waxay u timi nebiga calayhi asalaatu wassalaam faqaalat ya rasuula allah waxay tidhi rasuulka ilaahayow innii ma actibu calayhi fii khuluqin walaa diin anigu ku canaanan maayo akhlaaq iyo diin midnaba hadda insaafkii caddaaladda eeg yaday ishayaan oo gabadhii ka taagan tahay oo meel culus ay ka taagan tahay oo ninkan ay karahday inay iska furtana ay rabto haddana waxa weeye waxay tilmaamaysaa inaanay akhlaaq iyo diin midnaba ku dhaliilin oo diin xumo aynay ku sheegeyn inuu tadayunkiisa iyo dhaqankiisa diin ahaan idinuu xun yahay inaynay ku sheegeyn akhlaaqdiisu inay xun tahayna inaynay ku sheegeyn laakiin lama noolaan karo oo xaqiisa ma gudan karo waayo nafteeda karahday lama odhanaayo sabab ilaaba ilaa aad sheegto waxaad ninkan iskaga soo taagtay lagaa yeeli maayo la odhan maayo waayo ogolaanshaha nafsi ahaan gabadhu ay ogoshahay ninka dhaqan wanaagsan baa ka iman karaa laakiin nafteedu inay karaahiyeysato walow arrin khalqiyaba ha ku nacdo waxay doontaa ha ahaato waxay ku nacday ictibaar bay leedahay kurigeeda ay nacday ninkii hadday tidhahdo xaqiisii ma gudan karo ilaaba ilaa haddaanad sabab sheegin laga aqbali maayo loodhan maayo maa actibu calayhi fii khuluqin walaa diin wa fii lafdin ma acibu calayhi fii khuluqin walaa diin ku ceebayn maayo akhlaaq iyo diintoonna lafdiga kalena waa loo soo naqliyey walaakin akrahu alkufra fi lislaam ha yeeshee waxaan karaahiyaysanayaa nacayaa kufri baan nacayaa islaamnimada gudaheeda inaan kula imaado kufriga waxay u jeeday kufraan alcashiir ninka xaqiisa inay ka abaalka darto oo xaqiisi ka soo bixi weydo taasaan nacayaa bay tidhi bimacnaa nacaybka naftaydu nacday ninkan xaqiisii ma ilaalin karo hadday daaca tahay iyo hadday khayrkeed tahayba haddii la yidhahdo ilaaba ilaa la joog dee kufraanu cashiir baan ku dhacayaa halkaana waxa weeye markaa dee dhibaata igu sugan badbaadadu waxay ku jirtaa in laga furdaamiyo faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam ataruddiina calayhi xadiiqatah nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam ma u celinaysaa beertiisii ma u celinaysa waa beertii meherka uu siiyey qaalat nacam waxay tidhi haa faqaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam iqbal ilxadiiqata wa talliqaha tatliiqa beerta aqbal haabitow oo beertaadii qaado la noqo wa talliqahaa fur gabadha tatliiqatan hal dalqad fur rawaahu lbukhaariyu xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari xadiiska waxaa ku sugan alkufri oo mucaraf ah oo haddana loo jeedo asqar bacdu ahlicilmi ka shaykh lislaam ibni taymiya fii iqtidaai siraati almustaqiim wuxuu yidhahdaa kufriga haddii la macrifeeyo akbarun buu noqdaa arrinkaa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa qayimka ee la yidhaahdo iqtidaa'u asiraati almustaqiim al leeyahay kufrigu waa akbarun waa markuu ka warramayo masalada ku saabsan taariku salaadka hunaaka farqun bayna alkufri almunakari fi alihbaat wa bayna alkufri almucaraf marka kufriga mucarafka ahi wuxuu noqonaya akbarkii bayna alrajuli wa bayna alshirki waalkufri tarku salaa xadiiskaas ayuu soo qaatay iyo xadiiska kale sheegaya intaani fi nnaasi huma bihim kufrun aacnu fi nasabi walniyaxatu cala almeyt xadiidkan haddaba waxaa ku sugan kufri mucaraf ah oo an la geliyey haddana asqar ah aan akbar ahayn haddii la yidhaahdo waa min qowli asaxaabiya laa min qowli rasuul sala allahu aleyh wasalam arrinka laga hadlayana waxaa weeye waa marka ay ku soo aroorto qowlka nebiga sala allahu aleyh wasalam qowlka saxaabada loogama jeedo waxaa laga jawaabaya kani wuxuu la quwan yahay inuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam liannahu aqara waayo saxaabiyaddani waxay u sheegtay nebiga sala allahu aleyh wasalam marka arrinka sheegtay hadduu halad ahaan lahaa oo kufriga mucarafka ah aan asqar loo isticmaali karin sharcan dee wuu sixi lahaa nebigu sala allahu aley wasalam marka taqriirka uu nebigu taqriiriyey ayaa noqonaya xuja waxaa kaloo u daliila kufri mucarafa in loo isticmaali karo ashar xadiiska ka asaxay biisnaad saxiix can ibni cabbaas waxaa la weydiiyey ninku hadduu u tago xaaskiisa duburta uga tago markaasaa cabdulahi bni cabbaas wuxuu ku jawaabay tas'alunii cani alkufri waxaad i weydiinaysaa cani alkufri can kufrin ma odhan cani alkufri mawdicu shaahid waxaynu jeednaa xadiiska nabigu sal allahu aleyh wasalam maadaama arrinkani khuluc yahay oo khulci uu yahay wuxuu gabadhii weydiiyey inay beddelkii celinayso meherka ahaa markay aqbashay inay celiso ayuu nebigu ku yidhi sal allahu aleyh wasalam beertaada aqbalo bimacnaa beerta qaado hal dalqadna fur walam yas'al inabiyu sala allahu aleyh wasalam hal kaanat xaa'idan aw taahira ma kala su'aalin nebigu calayhi asalaatu wassalaam gabadhani ma waxay ahayd mid caado qabta oo xayd bay lahayd mise taahir bay ahayd ma kala su'aalin walianna alaaqa waa midda kale talaaqu ibtidaa'un min almar'ati can nafsiha waa furasho gabadha ka dhacaya can nafsiha nafteeda ay furanayso nafteedii bay ninkan ka furanaysaa oo beddelkaasay dalqadii dhaafsanaysa fajaaza waa bannaanaaday cinda alxaajati ilayhi cala ayi xaalin kaan wuxuu noqonayaa iftidaagaasi mid bannaan marka loo baahday furashadaas xaal kastoo lagu sugan yahayba mid bannaan weeye qaala fi lmuqni ibnu qudaama wuxuu ku yidhi kitaabkiisa almuqni almuqni wa ismun calaa musaman ma magac meeshiisi dhacay weeye siduu isimkiisu muqni u yahay ayuu muqni can kasiirin min alkutub oo uu yahay mucallilan jawaas alkhulci xaala alxayd wuxuu yidhi xaaluu sababaynaayo oo uu tacliilinayo waxaan sheegayo jawaaza alkhulci khulcigu inuu bannaan yuhuu sababaynayaa xaala alxayd markay gabadhu caadada qabto safxadda labayo konton juska toddobaad tabcada mu'asasat risaala lianna almanca min alطalaaqi fi alxaydi min ajli aldarari aladii yalxaquha bituuli alcidda sababtu waxay tahay diidmada la diidayo sababteedu waxa weeyaan min aalaaqi alaaqa la diidayo fi lxaydi xaydka gudihiisa la furo la diidayo min ajli darari dhibaatada daraaddeed ayuu mancigu ahaaday yani wuxuu ku dhacay dhib daraaddeed alladii dararkaasoo yalxaquhaa gabadha haleelaya bituuli cidda ciddadu inay dheeraato sababteeda ku haleelaya waalkhulcu liisaalati darari khulciguna dhibta in la zuuliyo oo meesha laga kaxeeyo daraaddeed baa khulcigu u dhacaya yani waaqicun liisaalati darari alladii yalxaquha bisuui lcushrati ama bisuui alcishrati dararkaasoo gabadha haleelaya kaas dararka ahoo gabadha markaa soo gaadhayo haleelaya oo ku haleelaya bisuui alcushra dhaqanxumada aawadeed dhexdooda taalla ku haleelaya iyo walmuqaami iyo sugnaanshaha lagu sugnaanayo ku haleelaya maca man takrahuhu wa tubqiduhu kay karaahiyaysanayso la jirkeeda ay ku sugnaato wa tubqiduhu ay nacayso nusakha qaar waxay qorayaan laam baa halka ta'da ay beddelkeeda qorayaan waa khata matbaci ah wa tubqiduhu almuqaamna waxaa loo jeeda bimacna aliqaama muqaam waa bidammi ilmiim iyo sugnaanshaha ay ku sugnaanayso ku haleelaya maca man kii la jirkiisa ay ku sugnaanayso oo la joogayso takrahu ay kahanayso wa tubqiduhu ay nacayso wadalika acdamu min darari tuuli lcidda kaasina waa ka wen yahay ciddadu dheeraanta ay dheeraanayso dhibteeda dhibaatadan kala ka badan fajaaza dafcu aclaahuma biadnaahuma waxaa bannaanaaday dhibaatada labada dhibaato ta weynaanshaha badan in la riixo oo lagu riixo biadnaahuma labada dhibaato ta hoosayse lagu riixo macnaa dhibaatadii yarayd baa la qaadanayaa si looga baxsado dhibtii weynayd walidaalika lam yas'al innabiyu sala allahu aleyh wasalam sidaas daraaddeed nebigu ma su'aalin calayhi asalaatu wasalaam almukhtalicata can xaaliha gabadhii khulciga dalbaysoo lahayd ninkan iga fura ee dalqaddii beddelka dhaafsanaysay ma su'aalin nebigu calayhi asalaatu wasalaam xaalkeeda maxayd baa tahay ma daahir baa tahay ma kala su'aalin intaha kalaamuhu yacnii hadalkiisu waa dhammaaday waxaa loo jeedaa qadarkii la doonaayo in laga soo raro ayaa dhammaatay hadal marka lasoo naqlinayana waxay culammadu yidhaahdeen inta isku xidhan ee macnaheedu isku xidhan yihin waa in lasoo wada raraa waa inaan la kala goynin oo naqliga aanu noqon mid markaa waxa weeye batri lagu sameeyey oo macnihii looga jeeday macno aan ahayn laga fahmi karo ama istisne ku xidhnaa ama qayd ku xidhnaa ama shuruud ku xidhnaa wax la mida in laga tago oo kale waa halad intii isku xidhnayd ee macnaheedu isku xidhnaa si aan khilaaf almaqsuud loogu qaadan oo si kale aan loogu fahmin waa in la soo wada raraa xadiidka ayaa mas'alada laga deliishaday istidlaalkuna waa waadix waxaa laga deliishanayaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam inaanu kala su'aalin maxayd baa tahay ma baa tahay waxaa ku sugan masalada ay culammadu yidhaahdaan tarku fii xikaayati xaal masale haddii xukunkeedu kala duwanaanayo siyaalo kala duwan ay aqbali karto inay u dhacday xukunkeeduna isku khilaafayo min xaalin ilaa xaal nebigana calayhi salaatu wasalaam loo sheegay haddii uu suwarkaa xukunkoodu kala duwanaanayaan laazim waxa ah inuu nebigu istifsaal sameeyo oo tafsiil kale weydiiyo ma saasay ahayd mise saasay ahayd cala sabiili misaal xadiiskii saabit bnu daxaak baa u deliila nadara rajul an yanxara ibilan bibuwaana markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey wuxuu ku nadray geel inuu qalo meesha buwaano la yidhahdana ku qalo qaala fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim qaaluu laa qaala fahal kaana fiiha wasanu min awhaani aljaahiliyati yucbad qaaluu laa qaala faawfi binadrik xukunku maadaamuu iskhilaafayo oo axkaam kala duwan arrinkaasi uu yeelanayo nebigu waa kala su'aalay sida arrinkani markaa uu ahaa buwaana maxay ahaan jirtay sanam lagu caabudo oo dadkii jaahiliyadii iyo gaaladii ku caabudaan miyuu meesha ku sugnaan jiray may bay yidhahdeen haa hadday odhan lahaayeen xukunku inuu ka duwanaan lahaa baa laga qaadanaya miyaa ciid ciidihii jaahiliga ka midii meesha ku sugnaan jirtay qaaluu laa qaala faawfii maxaa laga tartiibiyey waxaa laga tartiibiyey inaan marka ashyaada mawaanicda inuu ka maran yahay nadarkiina dhacay shay qurba'ana ku dhacay in la oofiya inay laazim noqonayso weliba fa baana la geliyey faawfi binadrik fainahu laa wafaa linadrin fi macsiyat illaah ila akhirihi imaamu shaafici wuxuu sheegay qaacido trk الاsتibصاl fي xikاyaة الxاl mعa قyam الاxtimal yunزl manزilaة الcmumi fi اlmaqal وyxsun bih الاstidlاal tafsiil inuu kala weydiiyo oo ma sidanay ahayd mise sidanay ahayd nebigu inuu iska daayo ka tago calayhi الsalaaةu wasalaam fii xikaayati xaal arrin laga xikaayooday ama qiso laga xikaayoodo la sheegay maca qiyaami اlixtimaal siyaalo kala duwan inuu aqbali karaana ay jirto inay sida u dhacay iyo inuu nebiguna aanu kala su'aalin ma sidan bay ahayd mise sidan bay ahayd yunazalu manzilata alcumuumi fi lmaqaal waxaa la dejiyaa meesha cumuumkaa la dejiyaa fi lmaqaali odhaahda marka ay ka joogto manaa odhaahda hadallada caamka ahi meeshoodoo kalea la dejinaya kalaamkii caamka ahaayoo kaley la mid noqonaysa haddaba markaa nebigu sal allahu aleyh wasalam arrinkan ma kala su'aalin waxay aqbali karaysay gabadhani inay tahay xaa'id oo dhiiggii caadada ay lahayd xayd inay tahay waxay kaloo aqbali karaysay inay daahir tahay labada mid walba way aqbali karaysay hadday gabadhani markan xayd lahaan lahayd ay xaydo ahaan lahayd in la furaa walow khulcan haddaynay bannaanayn nebigu waa bayaamin lahaa waa sheegi lahaa sida kale haddaanu ku ogaanna waa istifsaali lahaa oo waa kale tafsiil weydiin lahaa siduu xukunkeeda u caddeeyo sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa siday u dhacdaaba inayna farqi ka lahayn caam inay ku taho farqi aynay kale lahayn arrinkani siduu dhaco xagga tacliilka haddii laga eego qudheeda culammadu waa tilmaamayaan waxay leeyihiin khulcigani waa furasho gabadhi ay furanayso nafteeda darar ay dareemayso daraaddeed furashadan ay isfuranaysa ay ku timi marka marba haddii markaa darar ay dareemayso inaan dararkii wakhtigiisii lagu dheerayn ayaa maslaxadu ku jirtaa adararu yuzaalu sharcan dararkana waa la zuuliyaa sharcan ta kalena waxaa loo diidaya iyadoo xayda in la furo ciddadu inay ku dheeraataa la diidayey kanay nacday in la yidhahdo la sii joogintaas baa kaga sii daran in muddada xaydku ku dheeraato marka waxay noqonaysaa irtikaabu akhafi dararayn ama bicibaara ukhra dafcu lmafsadati alcudmaa biirtikaabi adnaaha mafsadadii weynayd baa la daafacayaa waxaa lagu daafacayaa mafsadada yar imaatinka lala imanayo baa lagu daafacaya cadaan filaya isdilaalha khulciga waxay isweydiiyaan culammadu ma baa mise waa fasakh waa mas'ale fikhiya maxalkeeda loo doonan doonaa xadiidkan bukhaariga wuxuu sheegayaa furitaan inuu jiro watalliqaha tatliiqa laakiin bacdu ahlicilmi ziyaadada watalliqaha tatliiqatan way cilleeyeen waxaaba cilladiisa tilmaamay bukhaari laftiisa oo soo wariyey oo wuxuu ihi laa yutaabacu fiihi yani markaa qadarkaa lagu raaci maayo oo mutaabic ma leh yani dariiq kale oo ku raacaya lama hayo keyrkood waxay u soo wariyeen isagoo ka maran intaas saas aawoodee culamada qaarkood waxay leeyiin waa fasakh masaa'il baana ku binaysmaysa haddii lahay waa fasakh waxaa ku binaysmaya cadadkii dalaqaadka waxba dhimi maayo dalqad in lagu dhawaaqana looma baahnaa waa inaad tidhaahdo markaa naftayda waxaan iskaga furanayaa bedelkaasaan ku furanayaa oo marka waxa weeye aan dhaafsanayaa ninkaa inaan iskaga furto isaguna waa inuu markaa yidhahdo waa aqbalay culamada qaarkood waxay lgu leeyihiin waa talaaq waa noqonaya waxay noqonaysaa talqa baa'ina wahaakada kay doontaba ha noqotee dalaaq rajciya yeelan maayo mar haddii khulci meesha yimi ama ha la yidhahdo waa talaaq ama ha la yidhahdo waa fasakhe waan raajacsaday ma odhan karo isagoo beddelkii qaatay beddelkaana ku furay sababtu maxay tahay gabadhu nafteedii si dhammaystiran bay u hanatay walow caddadkii dalqaduhuyana dhammaanbe ma raajacsan karo haddayse isku raalli noqdaan dalqadihii mar haddayna dhammaan dib waa isu guursan karaan siday markii hore isu guursadeen si la mida haddii raalli ahaanshaa labada daraf uu dhaco markaana wuxuu noqonayaa nikaax jadiid oo wixii nikaax cusubi u baahnaayoo dhan u baahan caammada qaarkood waxa dhacda intay beddelkii qaataan ya oo sidaa khulci lagu furo inuu hadhow yidhaha waa raajacsaday ya may ciddo waa tirsanaysaa kolliba ciddo waa tirsanaysa hadday xaamilo tahayna dee waxaa u ciddaa inay wadciga dhigto haddii kalena dee ciddadeedii caadigaa u ciddaa marka ciddadii waa leedahay waxaa ciddo loo tirsadaa raajacsigoo keliya maa gabadhii laga dhintay cidday tirsanaysaa tii waxa weeye markaa yacni la furay cidday leedahay mar haddii waxa weeye ninkaasi uu tegey marka ciddada iyo iskuma xidhna raajacsigu may de isaga ciddo kama leh isaga maarata ah, isla ciddada gudaheedu dib looguma herin karaa isaga cid kale maaha waxaad u jeeddaa si makhsuusaad u jeedii maya filcidda haddii ciddada gudaheeda ay isku raalli noqdaan inay isguursadaan dib baa laysugu meherinayaa nikaax jadiiduu noqonaya ciddada gudaheeda iyo kadibba waa laysu guurin karaa markaas hadday isku raalli noqdaan waayahay wa ama caqdu nikaaxi cala almar'ati wa hiya xaa'id in guurka la guntamiya miya cala almar'ati gabadha lagu gunto wahiya xaa'idun iyadoo caado qabtaa oo xayd ah iyadoo caado qabto xayd ah in guntintii guurka lagu guntamiya miyaa falaa ba'sa bihi wax dhibi ah kuma sugnaa lianna alasla alxilu way asalku waa xalaalnimo walaa daliila cala almanci minhu daliilna ma jiro cala almanci minhu u daliila diidmada la diidayo laakiin idkhaalu zawji calayha wahiya xaa'idun yundaru fiihi ha yeeshee ninka in loo soo geliyo gabadha oo loo hooyo yada oo xayd ah oo caadadii qabta iyadoo caadadii qabta in loo soo hooyaa yundaru fiihi waa la eegaya waa la tafsiilinaya in kaana yu'manu min an yata'aha falaa ba's haddii laga aamin qabo waa yumanu nushadan haya yu'ammanu buu dabdinayaa laakiin waa halad mala waa iskaga dhacday uma jeedin waayo hamsadii u reeba fain kaana yu'manu haddii laga aamin qabo min an yata'ahaa inuu u galmoodo haddii laga aamin qabo oo aan looga baqaynin inuu u tago iyadoo xayd ah haddaan sidaa looga baqayn falaa ba'sa wax dhibi kuma sugna in loo hooyo iyadoo xayd ah wa ilaa haddaan laga aamin qabin arrinkaas falaa yudkhalu calayha loo gelin maayo ninka gabadha loo gelin maayo xataa tahura ilaa ay ka daahir noqonayso khawfan min alwuquuci fi lmamnuuc shay xaaraana in lagu dhaco baqasho laga baqanayo daraaddeed baan loo hoynayn oo aan loo gelinayn mas'alada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay gabadhii ma la meherin karaa iyadoo xayd ah wakada iyadoo nifaas ah ma la meherin karaa oo damu nifaas ama dhiiggii dhalmada ku sugan jawaabtu waxay tahay waa la meherin karaa oo waa bannaan tahay gabadhii oo xayd ah in la meheriya waa banaanta wakada nifaas inay bannaan waxaa u daliila oo uu sheikhu u deliishaday laba shay mid waa daliil cadami ah wa cadamu daliil cala almanci wax daliiloo mancinaya sharcan laa min kitaabin walaa min sunnatin walaa min ijmaacin walaa min qiyaasin saxiixin walaa min qowli saxaabiyin laa mukhaalifa lahu wax daliiloo mancinaya inaba lama hayo kaasi waa daliil cadami ah wa cadamu hubuuti daliil daliilun daliil masalada u daliila in la waayaa lafteedaa daliil ah cadamu daliil huwa daliil shayga labaadee la deliishanaya waxay tahay waa istisxaabu alcadami alasli cadamkii asliga ahaa oo la saaxiibsanayo o la weheshanayo daliil sharciga haddii la waayo waxaa loo noqonaya asalkiisi asalkii marka loo noqdana ashyaada noocan oo kale wuxuu noqonayey alaslu fi lmucaamalaat alxilu xalaalnima u asal ahayd marka waxay noqonaysaa asalkiibaa xalaalnima ah maanicna lama hayo bara alasliya ama istisxaabu alcadami alasli ayaa daliil u ah masalada waa halkaas waa cadda masalo kaleu haddaba sheikhu galay masaladaa kale waxay ku saabsan tahay gabadhii oo xayd ah ninkii ma loo hoyn karaa oo ma loo soo gelin karaa sheekhu taas wuxuu maray tafsiil wuxuu yidhi haddii ninka laga aamin qabo tegisu xaydka ugu tegayo haddii laga aamin qabo oo lays odhanayo danniga haalibka ah xaaraantaa ku dhici maayo oo gabadhii oo xayda uma galmoonayo haddii sidaa danniga haalibkaa ah loo badiyo maanic ku sugani ma jirto in loo hooyo iyadoo xayd ah laakiin danni haaliba haddii la maleeyo ama looga boqo inuu gabadhaa ku dhaco iyada oo xayd ah saddan dariica loo hoyn maayo iyadoo xayd ah waxay noqonaysaa taasina min qabiili sadi dariica ayay noqonaysa waddada mafsadada keenaysa in la awdo ayay noqonaysa waa waadix sadu daraa'icuna dee adilay leedaho culammadu masaa'il badan u deliishadeen alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciin waxau soo arooriyey sagaaliyo sagaashan daliil uu ka deliishanaayo sadu daraa'ic min alkitaabi wasunna waa sagaaliyo sagaashan dabeedna markaasu wuxuu yidhi sadu dariica waxay joogtaa shareecada rubceed afar meelood marka loo qaybiyo ruux bay shareecada kaga dhacaysa oo shareecadii waa amar iyo nahyi amarkina wuxuu noqonayaa ma'muurun lidaati iyo ma'muurun lihayrih nahyigina wuxuu noqonayaa manhiyun lidaati iyo manhiyun lihayrih marka manhiyun lihayrih baa wuxuu noqonayaa sadded raa'ic alxukmu athaaminu xukunka sideedaad ictibaaru ciddati alaaqi bihi ay ilxaydi xukunka sideedaad waxa weeye talaaqa ciddadiisa in la ictibaarinayo lagu tirinaayo bihi ay bilxayd ay ilxayd baa loo jeeda faida alaqa arajulu zawjatahu bacda an masaha aw khalaa biha ninku hadduu furo xaaskiisa bacda an masaha markuu taabtay dabadeed bimacnaa u galmooday aw khalaa biha ama uu la gaar noqday khalwa saxiixa wajaba calayha waxaa ku waajibay an tactada bialaai xiyadin kaamila inay ciddo tirsato saddex xayd oo dhammaystiran in kaanat min dawaati alxayd hadday ka mid tahay dumarka xaydka u saaxiibkae bimacnaa xaydka hela dumarka xaydka hela hadday tahay saddex hayd oo dhammaystiran bay tirsanaysa walam takun xaamilan xaamilna aynay ahaynoo mid uur lena aynay ahayn ee uurna ay ka marhantahy saddex xayd bay tirsanaysa liqowlihi tacaala waxaa u daliila hadalkiisa allah uu yidhi waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu dumarkii la furay yatarabasna waa suganayaan bimacnaa ha sugtaan waa khabarun yuraadu bihi alamru waa khabar looga jeedo amar bianfusihinna nafahooda hala sugtaan alaaata quruu saddex xayd hala sugtaan culamada qaarna waxay ka dhigayaan saddex daahirnimo inay tahy cala alqawlayn ay alaaa xiyad yacni saddex xayd ha sugtaan fa in kaanat xaamilan hadday tahay mid uur leh faciddatuha ilaa wadci alxamli kulli ciddadeedu ilaa wadci alxamli wuxuu ahaaday uurka inay dhigto kullihii dhammaantii ay dhigto yani kullihii waxaa loo jeedaa hadday mataana gabadhi siddo dhowr mataanood baabay sidaa waana kala daddambeeyeen ka ugu horreeya dee kuma cadadbaxayse inay wada dhigto raximkeedii faaruq wada noqdo bay ku caddadbaxaysa waayo wadculxamliga dee taasaa daahir ku ah wa wulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun dee xamligoodiina may dhigin haddii bacdi hadhsan yihin waa yahay sawaaun taalat ilmuddatu aw qasurat waxa isku mida muddadu inay dheeraato iyo inay gaabataana waa isku mid ay tuulu lmuddati wa qisaruhaa liqowlihi tacaala waxaa u daliila hadalkiisa allahu yidhi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun kuwii uurka u saaxiibka ahaa ajaluhunna ay ajalu ciddatihinna ciddadooda ajashay ku dhammaanaysaa an yadacna waa inay dhigaan xamlahunna uurkooda ay dhigaan xamlahunna uurkooda ay dhigaan wa in kaanat min hayri dawaati alxayd hadday ka mid tahay dumarka aan xaydka u saaxiibka ahayn kaasakhiirati alatii lam yabda biha alxayd sida gabadhii yarayd ee aan weli xaydku ku bilaaban da'dii xaydka weli may gaadhin iyadoo yar baana la meheriyey waalaayisati iyo tii ka quusatay min alxaydi xaydka ka quusatay likibar weyne ay weyn tahay daraaddeed uga quusatay aw camaliyatin ama camaliyad lagu sameeyey qalitaan iyo wax la mid ah inay uga quusatay camaliyaddaasoo ista'salat raximahaa gunta ka jartay raximkeedii ilmogaleenkii gebigeedaba gabadha waa laga wada jaray midaan waxba ka hadhin ilmogaleenkii ayay noqotay aw hayri dalika mima laa tarjuu macahu rujuuca alxayd ama asbaabo kale daraaddeed bay xaydka uga quusatay oo ka mida mima laa tarjuu wax aynay markaa rajaynayn macahu isaga la jirkiisa rujuuca alxayd xaydkii inuu soo laabto soo noqdo inta mid waliba waxay noqonaysaa aayiisa faciddatuhaa alaau ashhur ciddaday ku cadadbaxaysaa waxay noqonaysaa saddex bilood ayay noqonaysaa liqowlihi tacaala waxa u daliila hadalkiisa allah uu yidhi wallaa'i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhur wallaa'i dumarkii yaisna quustay min almaxiidi xaydka ka quustay min nisaa'ikum xaalay dumarkiinna ka mid ahaadeen in irtabtum haddaad shakidaan faciddatuhunna ciddadoodu alaaatu ashhurin waa saddex bilood weey wallaa'i lam yaxidna kuwii aan xaydin iyaguna waa saasi la'eg oo ciddadoodu waa saddex bilood weeyaan lam yaxidna waxaa loo jeedaa weli zamankii xaydka may gaadhin oo lam taxid bacdu bisakhariha waxaan halkaa baraarujinayaa walaayisa qaacidada la yaqaanay waxay ahayd ficilka ajwafka ah ee sulaasiga ah ismu faacilka laga keeno wowga ama ya-da loo bedelaa hamza loo sida qaa'il iyo baa'ic qaacidada marka mutaridka la yaqaanay saasay ahayd haddaba waxaa jira ficilkii hadduu noqdo mid marka waxa weeye mahmuusna ah ajwafna ah oo waa mahmuuz ulfaa qawlishaadaa ku tiriya hamzada xurufu ku dara oo iska ilxaaqiya laakiin badanku kuma tiriyaan ficilkii wuxuu ka bilaabmaa masalan hamzu ka bilaabmaa ajwafna waa yaho waa muctallulcayn caynkana waa ka bukaa ismu faacilkiisii waxay noqonaysaa sida saxiixa waa laga soo reebaya oo isaga wowgii ama yadi lama bedelayo ee waxay noqonaysaa inaan hamse laga dhigayn hamse inaan laga dhigayn hadduu wow yahay waxaa loo bedelayaa ya kasrada daraaddeed sababtuna waxay tahay hamsooyinkan kulmaya ayaa cusri ku jira marka walaisa waxba la odhan maaye walaayisa laodhanaya aayisa ayaa la odhanaya saas xadiiskii waa tii ku soo aroortay nebigu inuu yidhi sala allahu aley wasalam aayibuuna taayibuuna caabiduun aaibuuna e, ma odhan inkastoo shuraaxdu halkaa ku idiraabeen shuraaxu alaxaadiis masaladu haraabada ay leedahay daraaddeed oo bacdi ayay u dabdiyeen aa'ibuuna e, oo qaacidadii ay ku wadeen hariibna waxa ah kutubta naxwuhu masalada istisnaageeda inayna nas waxay ka mid tahy min algharaa'ib ayay ka mid tahy marka bacdu alculamaa waxay sheegeen lam yarwihi axad aa'ibuuna e, in la yidhaahdo walow shuraaxda qaar ha u dabdiyaane cid soo warisay ma jirto marka wowgiiun baa loo bedeley culamada luqada qaarkoodna waxay yidhaahdeen laba hamso alif u dhexeeyo carabtu kelmad keliya mooyaane mid labaad kuma hadlin waa ereyga aaun ama aatun oo ismu shajaratin ah waa laba hamso alif u dhexeeyo kelmad kale lam tantiq bihi alcarab calaa kulli xaal masaladaas waa mas'ala xoogaa daqiiq ah saas aawadeed jalaalaynku hadal odhanaayo aayilun ila alfanaa sidii qaacidadan ku socday cala oo waxaan idhi aayilun baa qoran laakiin waa aailun cala alqaacida sidaa culammadii uga ishkaal gashay anna ishkaal gashay ya waxaad arkaysaa xadiiska haddaad raajacdo sharaxa aayibuuna siday culammadu u idiraabeen oo qaar labada qowl intay soo naqliyaan aa'ibuuna iyo aayibuuna ayna kala arjaxaynay leeyihin kada qaar daedna ka soconayaan mushkilkay ku tahay daraaddiid qaarna qaacidadii iskaga wadayaan odhanayaan hamzo iyo alif iyo hamzo kaloo kasrisan ya laakiin waxaa weeye sida saxda ahi waxa weeye waa in seeda loo daayo marka waa aayilun aayilun ila alfanaa sidaasaa waxa weye saxan qaacidadii guudna mustasnamay masaladayn ka tahay kutubta luqada haddii la raajico iyo sharaxa xadiiska ayaa laga qaadanaya waayahay masalada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay talaaqa ciddadiisa xaydkaa lagu ciddo tirsanaya waa xukun kale axkaamta xaydka ku tacalluqda ka mida oo gabadhii hadday tahay gabadhu ninkaasi u galmooday ama khalwa saxiixa calaa qawlin khulafaa uraashidiinka sida laga soo wariyey madaahibta qaarkoodna ku raaceen khalwo saxiixa hadduu gabadha la yeesho albaabkana u xidho cawrana faydo walow horeba yaanu ugu marinbe ya faqad wajaba almahru meherkii oo kaamila waajibay baa saddex khulafaa uraashidiinka ka mida fatwoodeen kana asaxbay calaa haada meherkii oo dhammaystirma hadduu waajibay masigii baa dhacay ka dhigantahy mugt waxay noqonaysaa markaana inay ciddo yeelanayso ila labadu kala hai maayaan meherkoo dhammaystiran masi u shardi ahaa marka waxay ka dhigeen khalwada saxiixa ah inay ka dhigan tahay kal masi inay tahay ana inagii sheegnay qaacidadii inay ku dhismayso ina alxikmata ida khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha calaa kulli xaal culamada qaar waxay ka dhigayaan khalwadaa saxiixada inaan waxba laga soo qaadayn galma lafteed inay dhacdo mooye si kale kuma yeelanayso gabadhi ciddo ku yeelanayso gabadhii mutallaqada ahayd si kale ciddo ku yeelan mayso muallaqa ahayd waxaanu leenahay dee hadday mutawafa canha tahay mid laga dhintay walow yaan looba teginbe khalwana yaan lala yeelanbe dee cidda dhammaystiran bay leedahay arbacata ashhurin wa cashra laakiin xayd ma ciddo tirsanayso waayah marka walam takun xaamilan hadday min dawaati lxayd tahay xaamilna aynay ahayn oo ur aynay lahayn waxay ciddo tirsanaysaa saddexayd hadday xaamil tahayna waa wadculxamli haddii waxa weeye min hayri dawaati lxayd hadday tahay xaydka ka guuray ama aanu weli uma imanba lisigariha ama xaydku wuxuu ka guuray uga quusatay kibar ay weyn tahay ama camaliyad markaa raximkaba lagaga jaray xaalka noocaasa waxay noqonaysaa inay saddex bilood ku ciddo tirsato wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk